الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد waxaa jirta kelmad aynu duubnay habeen dhoweyd oo ku saabsanayd xukmu lixtifaal limawlidi nabawiyi sala allahu alayh wasalam marka kelmad yar haddaynu ku darro waxaa jira ficilkan ku saabsan mawliidka ama ixtifaalka la samaynaayo bisha rabiicul awal ay dadku bilmawlid ula baxeen iyo habeenka labiyo tobnaad ee bishaa ka mida ay samaynayaan dad badani waxaynu sheegnay inuu yahay bidco waana lagu ijmaacsan yahy oo laysku waafaqsan yahy inuu bidco yahay xataa kuwa daafacayaa inuu bidco yahay waa ogolyihin waxayse leeyihin waa bidca xasana waa bidco wanaagsan bay leeyihin bidco waa yahay lakin waa bidco wanaagsan bay leeyihin waxaa kaaga filan mar haddii lagu ijmaacsan yahy inuu bidco yahay arrinkaas diin ku saabsan yahay cid samaysayna ayna jirin oo ka mida dadkii khayrka lahaa ee qarniyadii uu nebigu ammaanay ee asxaabtii rasuulka sala allahu aleyh wasalam taabiciintii iyo atbaacu taabiciintii iyo a'immadii qarniyadaa noolayd cid ka samaysay ayna jirin waxaad garanaysaa in arrinkaasi uu yahay bidca dalaala diintana bidca xasana kuma jirto laysa fi diin bidca xasana waayo shay khayr iyo fadiilo ah oo asxaabtii rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo culammadii salafka intay seegto dad muta'akhiriina loo kaydiyey oo cid kale oo markaa hore markaa ugu baraarugtay iyo u garatay iyo ugu camal fashay toonna aynay jirin xaaladii keensanaysa inay marka horeba ay jirto lama soo helaayo aasaarta saxaabadana waxaad arkaysaa iyagoo ka digaaya bidaca iyo aasaartii yani markaa salafka laga soo naqliyey qarniyadaa khayrka lahaa cabdullahi bn cumar wuxuu yihi kullu bidcatin dalaalah wain ra'aaha annaasu xasana bidca kasta waa baadi dadku haba u arkaan inay tahay mid wanaagsani bimacnaa wuxuu tilmaamaya aragtida dadka qaarkood ay u arkaan inay wanaagsan tahay bidcadani mar haddaynay daliilba lahayn yacni markaa iyada sheegaaya oo bidcanimadii ka baajinaya inaanay cibro lahayn istixsaankooda ay wanaajisanayaan inaan wax ka soo qaad lahayn xudayfat bnu lyamaan waxau yihi kullu cibaadatin lam yatacabadha asxaabu rasuuli lahi sala allahu aleyh wasalam alaa falaa tacabaduuha cibaado kasta inay ku cibaadaysan saxaabadii rasuulku sala allahu aleyh wasalam dadar waa ku cibaadaysanina ayuu xudayfatu bnu lyamanna u yihi radia allahu canhu ardaa waxa uu yidhi imaam malik man zacma ana fi lislaami bidcatan yaraaha xasanatan فقد زعم أن محمدا خان الرسالة لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إمام مالك وحو يري هو حمركا الشيكتا إن إسلامك يكون سوغان تاي بدعو وأركايو إن حسنته وناكسن waxa uu ruuxaasi sheegtay in islaamka ay ku suganta in eh, ruuxaasi waxa uu sheegtay ruuxaasi waxa uu sheegtay inuu muxammed nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam risaaladii uu khiyaameeyey ayuu sheegtay bimacnaa afka haddaanu ka odrhan lisaanulxaalkiisaa sidaa kuu tilmaamayo ujeeda waayo shay kastoo khayra waajib waxa ku ahayd inuu dadka markaa u sheego khayr uu qariyeyna ma jiro waayo ilaahay waxau yidhi alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum alislaama diina ilaahay baa yidhi diinta waa dhammaystiray shaygu marka hadduu kaamil yahay wuxuu tilmaamayaa yani waxba laguma dari karo waayo markii hore dhammaystirnaa laakiin wax inta lagu daray uu ku wanaagsanaaday oo uu shaygii aqbalay macnaheedu waxay tahay markii hore uu naaqis ka ahaayo waxaani ka dhinaayeen marka hadduu mar ilaahay diintii dhammaystiray oo aynu sidaa ogsoonnahay dee wax kaloo lagu daro saasaan u aqbalay cabdullahi bn mascuud wuxuu yihi faida ra'aytum muxdathatan facalaykum bilamri alawal shay lasoo darisiyey darisiiyey haddaa aragtaan arrinkii hore laazima xadiis ahaan wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam calaykum bilamri alawal arrinkii hore laazima ayuu rasuulku yidhi sala allahu aleyh wasalam waa xadiis marfuuca xadiiskaasina waa haabit waa sugan yahay imaam maalik waxa uu yidhi lan yuslix aakhira hadihi lummati lama aslaxa awalaha ummaddan aakhirkeedii inteeda dambe ma hagaajinaayo wixii awalkeeda hagaajiyey mooyaane wax kale cabdullahi bnu cumar nin baa agtiisa ka hindhisay markaasuu yidhi alxamdu lilahi cala kulli xaal wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli markaasuu cabdullahi bnu cumar wuxuu yidhi alxamdu lilahi cala kulli xaal wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah walakin ma haakada callamanaa rasuulu lahi sala allahu alay wasalam intuu yidhi buu ka daba yidhi markaasuu yidhi sidaa rasuulku laakiinna ma barin muxuu u jeedaa marka la hindhiso xamdalada rabbi loo mahadnaqaayo in salliga lagu ladho taa rasuulku nooma sheegin sala allahu alay wasalam yani yunkir cala arajul suyuudi kitaabkiisa xaawiga waxau odhanayaa waxay ahayd arrinkaasi mar haddii dikri loo sheegay oo in marka xamdale lala yimaado marka la hindhiso ilaahay loo mahadnaqo intaa uu nebigu sheegay salliga in lagu sii laraa oo lagu daro wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah waa bidcatun madmuuma suyuudi baa odhanaya ma ka jawaabi karaan waxa markaa suyuudi ugu sheegay bidca madmuuma in mahadnaqaa lagu laraayo yacni markaa salligii xaqiiqadu waxay tahay meelo badan suyuudi laftiisu wuxuu istixsaanayo bidaca ka mid a ah hadalkiisani xuju ku yahay waayo mawlidkoo kale waa istixsaanay oo waa daafacay saas aawodee wuxuu isku dayey inuu faakihii sheikhii la odhan jiray radiyo laakiin macnaha uu halkaa markaa ku inkirayo dee halkan waxa weeye halkan macnaha uu ku inkirayo ku saabsan mawlidka in bidca lagu sheego markayse markaa aan yani markaa madmuuma ah oon bannaanayn macnaha caynkaasi uu halkaa ku diidaayo dee waa ka halkan kusugan yidhi waa bidca madmuuma salligii in lagu daro mahadnaqa rabbi loo mahadnaqaayo marka la xindhiso maxay taasina noqotay bidca wanaagsan tanna u noqotay bidca madmuuma waa tanaaqud tanaaqud wey waxa uu tilmaamay yani dikri maadaama loo sheegay oo la yidhi ilaahay u mahadnaqa markaa hindhistaan dikriga uu nebigu sheegay sala allahu alay wasalam wax kale in lagu sii laraa waa mukhaalafo nebiga la khilaafaya sala allahu alay wasalam saasuu u wadaa oo nebiga arrinku ka tegay ee cibaada waanu samaynin istixsaanka la wanaajisto oo la yidhaahdo markaysaga waa shay wanaagsan miyaynay lafteedu noqonaynin mukhaalafa rasuulkii sala allahu alay wasalam la khilaafaayo oo rasuulkii waa ka tegey tarkigiisi iyo tegistiisii waa la khilaafay oo waa tan lala yimi almuhim dadka baabkan u doodaya mafaasidii badneed aynu sheegnay kama jawaabayaan mafaasidda markaa ku suganna maynaa wada koobin bacdi aynaan sheegin baa jira waxaa ka mid a atasawul in magicii nebiga sala allahu aleyh wasalam dadka lagu xaduuraayo oo xoole lagu weydiisanaayo nebiguna sala allahu alay wasalam markuu noolaa sadaqadu xaaraan bay ka ahayd ina sadaqata laa taxilu limuxammadin walaa liaali muxammad hadiyaddaa u bannaanayd laakiin sadaqadu waxay ahayd midaan u bannaanayn hadda dadka qaarkood magicii nebiga sala allahu aleyh wasalam bay sadaqaad ku urursanayaan oo leeyihin soo ururiya keenkeena taasina hadiyad maaha waayo hadiyaddu waa ruuxu iyadan la weydiisanin waxa uu sidiisa markaysa markaa cid ku ikraamayo uu siiyo laakiin arrinka xaduurka keenkeena ku saabsan oo dadka markaysagaa lagu ixraajinaayo magaca nebiga sala allahu alay wasalam lagu weydiisanaayo oo lagu xaduuraayo ta noocaasi waa tasawulun eh, bismi in magicii nebiga sal allahu alay wasalam lagu dawarsanaayo taasina sharafta nebiga sal allahu alay waslam munaasib maaha taakiid sheekha la yidhahdaa waxa uu yidhi yani isagoo tilmaamaya inay jinaayo tahay arrinka noocaasi wuxuu yihi culammadu waxay yidhaahdeen akhdu lmaali xayaaan ka akhdihi bisayf xoolaha marka isagaa in xishood lagu qaado ciddaa laga xishoodsiiyo waxay la mid tahay in seef lagaga qaado risaaladu mawliidka ku radinaayu faakihi ku odhanaya waa min culamaa ilmaalikiya waa shiikha marka uu doonaayo inuu radiyo siyuudi culamaduna ka xikaayoonaya warkaa ka soo naqlinaya midba ay dadka qaarkood weydiiyeen oo yidhahdeen war mawlidkii nebiga keen markaysa markaa kharashkii lagu dhigi lahaa markaasu wax dhiibay markaase maxamed lixs war nebigaan nagu kashifta waan inta kuugu dhiibnay intanba kumaanu siinayn buu yidhi ya oo ka xishooday maadaama markaysaa waxaan yacni magicii nebiga sala allahu alay slam ay soo qaadeen oo ay ku weydiisteen inuu qadiyo ka xishooday dadka haddaba baabkan u doodaya mafaasidda iyo dhibaatooyinka ku sugan kama jawaabayaan dadkana ugama digayaan uma odhanayaan war waxyaalaha noocaasi waa waa jiraanoo waa bidac ama waa dalaalo ama waa macaasi waa in marka waxaa la iska ilaaliyaa ma odhanaya waajibkuna waxay ahayd mar hadday arrinkaa daafacayaan waxyaalaha aynay daafici karaynin ee ay aan ka qarsoomin khaladnimadeedu ee ay garanayaan waxaas inuu khalad yahay inayna dadka markaysagaa qish iyo khiyaano ku samayne ay u caddeeyaan oo yidhahdaan waxyaalaha noocaasi wax bannaan maaha hadday tahay xadrada lagu ladhaayo oo ay dadka qaarkood xadraynayaan hadday tahay bidaca kale lagu laraayo hadday tahay shirkiyaadka iyo gaalnimada ku dhex jirta oo nebigii la gargaar weydiisanayo o la baryayo dacw hayr illaah hadday tahay iftiraag iyo been abuurka nebiga lagu been abuuranaayo hadday tahay qiyaamka la istaagayo ee la odhanaayo nebigii sala allahu aleyh wasalam baa yimi hadday tahay ikhtilaadka ragga iyo dumarka dhacaya oo la isku dhafmaayo oo isdhex gelayaan yacni umuuro fara badan oo qayb ka mida ah aynu sheegnay kullu dalika markaysaga kama hadlayaan mana caddaynayaan waajibkuna wuxuu ahaa in la caddeeyo ina aladiina yaktumuuna ma anzalna min albayinaati walhuda min bacdi ma bayannaahu linnaasi fi lkitaabi ulaa'ika yalcanhum allah wayalcanhum allaacinuun ila aladiina taabuu waaslaxuu wabayanuu faulaa'ika atuubu calayhim wa ana atawaabu araxiim allah wuxuu inoo sheegay cidda xaqa qarisa waxaa loo sii jeedaa marka uu ku tacayune inay yihiin markaa cid la nacdalay marka waajibku waxay tahay in la caddeeyo man ra'aa minkum munkaran falyugayiru biyadih fain lam yastatic fabilisanih fain lam yastatic fabiqalbih wadalika adcafu liimaan rasuulku wuxuu sheegay sala allahu alay wasalam kii idinka mid ee ah, arka munkar shee shareecadu diiday gacanta ha ku bedelo hadduu kari kari waayo inuu gacanta ku bedelo afka ha ka bedelo hadduu kari kari waayo qalbiga ha ka naco marka waajibku waxay tahay in la caddeeyo dadka haddaba waxa weye baabkan u doodaya waxyaalahay cuskadaan waxaa ka mid a ah inay yidhahdaan bidaca qaar baa xasan ah oo wanaagsan taa waa ka soo hadallay oo shaygii daliil gaara aan lahayn oo diinta lagu soo dariisiyaa wuxuu noqonayaa bidca dalaala ama umuuraha ku saabsan dadka qaarkood inay yidhaahdaan asxaabtii rasuulkuba sala allahu aleyh wasalam taraawiixdii bay markaysaga tukatay oo ay sameeyeen yacni qur'aankii bay jamciyeen oo musxaf bay ku kulmiyeen axaadiistii rasuulka sala allahu alayh wasalam waa la qoray kullu dalika waxa la odhanaya min qabiil bidac maaha waayo qur'aanka markaysa markaa in la jamciyo ina calayna jamcahu waqur'aana baa ilah yidhi waktigii nebigana marka in kitaab lagu kulmiyo dee ma suuroobaynin waayo qur'aanku markaysaa marbaa inbaa soo degaysay in hore la soo dejiyena in la nasakhaa suuroobaysay oo nasku tilaawa yani markaa lagu sameeyo saas aawadeed jamcigu markaa ma suuragal ahay laakiin saxaabadii rasuulka sala allahu alay wasalam baa sameeyey waana ku ijmaaceen qur'aanka in la qoranayo nebigaa tilmaamay man kataba canii hayra alqur'aani falyamxud marka mashruuc bay ahayd waktigii nebigaba markaysaa qur'aanka in la qoro laakiin waxaan qur'aanka ahayn kii iga qoraa ha masaxa buuli yani qur'aanka isaga haddaa qortaan daaye ayaa macnuhu dhacaya waana xadiis saxiixa waxaanu nebigu u diidaya axaadiista markaa in la qoro waxay culammadu yidhaahdeen yani khashyata liltibaasi bilqur'aan inay aanka ku dhehgasho ku qaldanto inuu markaa ka baqay laakiin iyada markaa axaadiista lafteeda in la qoro nebigaa tilmaamay dadka qaarkood in loo qoro uktubuu liabi shah baa nebigu yihi sala allahu alay slam marka asal bay leedahay waana laga aamin noqday arrinku uu nebigu markaysaa faay sala allahu alay wasalam yani ka baqay oo ah inuu qur-aanka ku dheehmo waayo qur'aanki waxa uu noqday mid musxaf markaa ku qoran oo ku kulansan oo ku urursan dad badan xafidsan yihiin yani marka wax kale ayna ku dhehgelay marka qur'aanka qoraalka la qoraayo saxaabadii rasuulka sala allahu alay wasalam baa qoray waana ku ijmaaceen ijmaca saxaabaduna waa xujo biitifaaqi alculamaa laa tajtamicu ummatii calaa dalaala khaasatan saxaabada rasuulka sala allahu alay wasalam khilaaf kuma jiro culamada qaar waxay ka hadleen ijmaaca ciddii saxaabe ka dambaysay laakiin saxaabada iyada laislama diidana ijmaacoodu inuu yahay xujo waa qodob waa midda labaadee jamciga qur'aanka waxaa sameeyey khulafaa uraashidiinkii oo cuhmaan bnu cafaan baa sameeyey marka waa sunnadii khulafada facalaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i araashidiina almahdiyiina min bacdi saas aawadeed bayna bidca u ahayd yani xaajaan hadda markaa keensatay oo nimankii quraad ahaa ee qur-aanka xafidsanaaba markaysa markaa in badan qaarna dhinteen qaarna marka ay istishaadeen oo ghazawaadkii lagu dilay iyo jihaadkii markaasuu ka baqay in waxa weeye markaysaa qur-aankii la ilaawo ama markaysa markaa isagaan urursanayn xufaaddii markaysaga korka ka haysay inay dhammaato marka sidaasaan baabka xuja ugu sugnay taraawiixdana waa saas in la eg asalna waa leedahay waayo nebigaa jamaaca ku tujiyey waana boorriyey inuu daa'imi waayena waxaa keensatay xaajo waxaa keensatay baqasho uu ka baqday in ummadda lagu faral yeelo turis ummadda u turaayo wuxuu ka baqay in lagu faral yeelo tiina waa laga aamin noqday waayo waxyigii waa dhammaaday waxyi waa inqitaacay waa midda kale khulafadii rasuulka sala allahu aleyh wasalam khulafaa uraashidiinkii baa sameeyey facalaykum bisunati wa sunati alkhulafaa'i araashidiina almahdiyiina min bacdi markaa taana sidaas wey ama dawaawiinta iyo ashyaadaas markaysa waxa la tilmaamayo iyo jeel markaysaga inuu sameeyo kullu dalika waa min qabiil masaalix almursala waana arrin khulafadii rasuulku sala allahu alay wasalam sameeyeen facalaykum bisunati baa dhammaan u daliila saxaabadii baana ku ijmaacay ijmaac saxaabana waa xujo masaalixulmursala iyo bidcada waxay tahay shay kasta oo maslaxada keensanaysaa wakhtigii nebiga ay xaasilo ahaydoo jirtay maanicu diidaya inuu arrinkaas sameeyaana aanu jirin nebiguna uu samayn waayey iyadoo maslaxadii keensanaysa ay meesha jirto in la soo darisiiyo lala yimaadaa ma noqonayso min qabiili masaalix almursala ee waxay noqonaysa min qabiil bidca tusaale dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan salaadda ciidda in loo adimo maslaxaa ku jirtaa waayo dadkii baa ku soo ururaya oo ku imanaya oo ku ogaanaya waxaa la odhanaya maslaxadaasi inay ku jirto salaaddii ciidda in loo addimo oo adaan loo sameeyo ma wax iminka soo kordhaa mise wakhtigii nebiga maslaxadaasi waa ku jiri karaysay may wax iminka soo kordhay maa waktigii nebiga sal allahu alay waslam mid ku jiri karaysay bay marka haddaba se uu nebigu ma samayn waayin iyadoo maanicu diidaya aanu jirin inuu yidhahdo salaadda ciiddaha loo addimo haa idan waxay noqonaysaa salaaddii ciidda in loo addimaa oo adaan loola yimaadaa bidcay noqonaysaa dalaala ah ma noqonayso maslaxa markaysaa mursala saas wey hadda kuma filla shayga markaysagaa bidcada ah in daliil caama la daliishaday daliishado oo la yidhaha wafcal lkhayra ilahay ma yidhi khayr sameeya salaaddii cidda in loo addimaa miyana khayr ahayn ma baadi baa lagu hadlaya maxaa lagaga jawaabaya waxaa halkaa lagaga jawaabo ayaa mawlidkana lagaga jawaabaya ixtifaalka mawlidka oo wafcalu lkhayra iyo in la yidhahdo waa u daliishanaynaa daliil umaaha baa la odhanayaa waayo tarkii tarkigu nebigu ka tegey sala allahu alay wasalam baa muqaabil u ah waxaa la mid a culamadu waxay ka hadli jireen salaad layahaa salaatu rakaa'ib ay aad u inkireen salaaddaa waxaa loo inkiro oo loo diiday inay tahay markaysa waxaa mid bidcah oo nebigu aanu samayn sala allahu alay slam hadii adille caama in loo daliishado maxaa diiday salaatu rakaa'ib waxaa diiday tarkiga nebigu sala allahu alay wasalam uu ka tegey wuxuuna cibaado tahay taasaa diiday marka waxay noqonaysaa bidca dalaala hatay culamada aad u inkireen waxaa markaa ka mid ah mashaayikhda qaar baa waxay istixsaaneen oo wanaajisteen sacyi bayna asafa walmarwa marka laga faaruqo in laba ragcadood la tukado sida tawaafkaba marka laga faaruqo laba ragcadood loo tukanaayo waxay dhahan waa uga qiyaasanaynaa ibnu salaax wuxuu yidhi sida abu abushama kaga soo naqlinaya kitaabkiisa albaacis cala inkaar ilbidac qaala shaykh athaqiy abu camr buu ujeedaa ibnu salaaxe qultu yenbagii an yukraha dalika liannahu ibtidaacu shicaar waxaa haboon intaa la karaahiyeysto waayo waa shicaar markaysaa waxaa la bidcaysanayo shicaar aan jiri jirin oo la bidcaysanayo wey haddaba wuxuu yidhi abushama isagoo abu camar kusii radinaya salaaturahaa'ibka markuu istixsaanay ayuu abu shama wuxuu yihi qultu ana wahada laazimun lishaykhi fi salaati raghaa'ibi fainahu ibtidaacu shicaar waxaan ana leeyahay haddaan abu shama ahay taasi waa shay shiikha waa mid u laazimaysa oo laazim ku ah salaaturahaa'ibkana inuu ka yidhaahdo yani waxa weeye waa mid la karaahiyeysanaayo waayo waa shicaar la bilaabanayo oo la bidcaysanayo fainahaa ibtidaacu shicaar waayo salaatu rakaa'ibkuba waa shicaar la bilaabanaya waxaynu leenahay taa uu markaa ku yidhi abushaama uu ku yidhi ibnu salaax lafteeda abushaama dib uga odhanaynaa abushaama laftiisu waxa uu yidhi markaysaga yacni waxa la soo darisiiyey oo ah markaysaga yacni faraxa iyo sadaqaadka iyo ashyaada noocaasa ee lagu shukri naqaayo ilaahay yacni jirsiinta uu nebiga jirsiiyey daraaddeed waxay ka mid tahay bidcooyinka waxyaalaha ugu wanaagsan wa min axsani ma btudica fii zamanina min hada alqabiili ma kaana yafcalu ma kaana yufcalu bimadinati irbil jabaraha allahu tacaala kula caamin fi lyowmi muwaafiqi liyowmi mawlidi الnabiy salى اllahu alay sl min asadaqaati wاlmacruufi waidhaari الzinati wالsuruuri faina dalika maca ma fiha min alixsani lilfuqara'i mushcir bimaxabati nabiy sala allahu alay slam wa tacdiimihi wajalaalatihi fi qalbi faacilih ila akhiri kalaam waxaynu leenahay bushaamo ku leenahay taas uu ka yidhi salaatulrakaa'ibka teediiba halkanna ku soo arooraysa oo tanna waxaa habboon inuu yidhaahdo yani mashruuc maahay waa makruuh waayo oo waa mid markaysaa markaa bidca ah oo in laga tago ay tahay waajibku sidaa yahay waayo liannahu ibtidaacu shicaar ya haddii kale maxay noqonaysaa baai tajur wabauka ba'uka laa tajur shicaar in la bidcaysto marka anigu istixsaanayana waa bannaantahy marka cid kale istixsaanaysana ma banaana yani wax saaiqa ma laysa bisaaiq saasayna markaysaga markaa taasina ay tahay marka waxaa laga eegayaa daabitka masaalix almursala in shayga muqtadihii keensanayo waktigii nebiga sala allahu alay wasalam uu jiray iyo inaanu jirin haddii waktigii nebiga sala allahu alay wasalam wixii keensanayay ay jirto maslaxadii keensanaysay oo uu nebigu samayn waayo shaygaas iyadoo maanicu diidaya aanu jirin waxay noqonaysaa min qabiil bidac la min qabiil masaalix masaa haddaba arrinka ku saabsan mawlidka ama alixtifaal lilmawlid laba iyo tobanka markaysaa rabiicu lawal in la ixtifaalo arrinka noocaasa muqtadihii keensanayay ma dib buu ka soo kordhay mise hore u jira horeba waa u jira nebiga dhalashadiisa in lagu farxo dee horeba waa u ahayd iyadoo in habeen lagu gaar aynay ahayd oo mar walba in lagu faraxsanaado waxaana sii muhiimsan mujarad farax oo aan itibaac raacini muhim ma aha laakiin faraxi waa in lagu laraa itibaaca sunnadiisa la raacayo ariiqadiisa la raacayo iyo camalfalka lagu camalfalaayo shareecadiisa iyo nusrada shareecadiisa loo nusraynaayo taa waa in lagu laraa waayo dee jacaylka waxaa burhaan u hoo caddeeya waa itibaaca qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuun yuxbibkum allah wayakfir lakum dunuubakum taas wey cidda haddaba marka waxa weeye mawlidka la timi waxay ahaayeen nimankii cubaydiyiinta ahaa ee faatimiyiinta isku magacaabay mawlid keliyana may keenine lix mawlid bay keeneen oo waxay yidhahdeen mawlid nebigaa loo dhigayaa waa kow midna calaa loo dhigaya midna cali cali bn abi taalib radia allahu canh midna mawlidna xasan baa loo dhigaya mawlidna xuseen baa loo dhigaya mawlidna faatima loo dhigaya mawlidna khaliifada markaa jooga ayaa loo dhigaya waa lix mawlid ba marka siduu suyuud sheeganaya arrinku ma aha oo ah markaysagaa inuu ugu horreeyey yacni meliku irbi abushama laftiisu wuxuu caddaynayaa inuu isaga laftiisu kaga dayday wadaad suufi ahaayoo oo markaysagaa la odhan jiray cumar ibnu maxamed almulla waxa uu yihi kitaabkiisa albaacis cala inkaar bidac wa kaana awalu man facala dalika bilmawsili ashaykhu cumar ibnu maxamed almulla axadu asaalixiin almashhuuriin wa bihi iqtadaa fi dalika saaxibu irbil wa gayruhu raximah llahu tacaala marka in looga horreeyey ayuu tilmaamay oo maliku irbil laftiisu cidda uu kaga dayday in ay tahay cumar ibnu maxamed cumar ibnu maxamedna muu odhan dadkao dhan buu ugu horreeyey mawsil buu ugu horreeyey buuri wa kaana awalu man facala dalika bilmawsil haddaba culamo kale waxay sheegeen cidda itlaaqan ugu horraysay inay tahay qoladii markaysa markaa faatimiyiinta isku magacowday waxaana ka mid a culamada sheegay axmed almaqrizi baa ka mid a axmed ibnu cali ibn cabdilqaadir almaqrizi taqyadiin almaqrizi kitaabkiisa khitatu misra ee la yidhaahdo almawaacid walictibaaru fi dikri alkhitati walaahaar kitaabkaas ku sheegay waxa uu yihi wa kana lilkhulafaaءi alfaatimiyiina fi tuuli sanati acyaadun wamawaasimu wahiya mawsimu ra'si الsanati wa mawsimu awali اlcaami wa ywmu caashuura wa mawlid annabiyi sala allahu alayh wasalam wa mawlid cali bn abi aalib radia allahu canh wa mawlid alxasani wa mawlid alxuseyn calayhima asalaam wa mawlid faatimata azahraai calayha asalaam wa mawlid alkhaliifati alxaadiri wa leylatu awali rajab waa wado muwaasin badan oo kale iyo acyaad kalu sheegay waxa uu hadalkaa ku odhanayaa mujalladka labaad safxadda markaysaga shan boqol iyo koob iyo sagaashan dabcada markaysaga markaa doctor ayman fu'aad u taxqiijiyey marka lixdaa mawlid bay sameeyeen qolada faatimiyiintuna waa ka horreeyeen yani maliku irbil waayo meliku irbil lix boqol iyo soddonkii ayuu dhintay qolada faatimiintana xukunka waxaa laga tuuray shan boqol iyo toddobiyo lixdan markay ahayd baa xukunka laga tuuray oo salaxaddiin alayuubi uu ka qabsaday afar iyo toban nin baana isaga dambeeyey saddex boqol iyo jartan markay ahaydna xukunka waa qabsadeen marka idan iyagaa ula yimi hore oo u sameeyey weliba waxaa dhacday in qaar dhexo iyaga ka midi yani marka ay guriyeen oo ay ka noqdeen oo ninka ugu horrayse la yimi wuxuu ahaa yani ninkii qaahiro dhisay in la odhan jiray almuciz almucizu ninkii la odhan jiray qaahiro dhisay muciz baa la odhan jiray waxaanu qaahiro yimi yani saddex boqol iyo sideed iyo kontonkii ama sagaal iyo konton yani afartii boqolen buuxsamin qaahirana markii ugu horraysay ga isay marka mid dhexaa ibtaaliyey oo la odhan jiray alafdal ibnu amiir iljuyuush waxau yihi axmed almakrisi isagoo ka soo naqlinaya yani sheikh kale wa kana alafdalu ibnu amiir iljuyuushi qad abطla amra almawaalidi alarbacati annabawiyi walcalawiyi walfatimiyi walimaam alxaadiri wama yuhtama bih waqaduma alcahdu bihi xata nusiya dikruha faأkhadaha اlأstaaduuna yujadiduuna dikraha lilkhaliifati اlaamiri biaxkaami illahi wayuradiduuna xadiisa macahu fiiha wayuxasinuuna lahu mufaawadaة اlwasiiri bisababiha wa icaadatiha waiqaamat aljawaari wاlrusumi fiiha faajaaba ila dalika wacamila ma dukir markaa dib buu u soo celiyey afdal ibn amiir iljuush hadalkan wuxuu ku odhanayaa mujalladka markaysa markaa labaad safxadda markaysa afar boqol iyo saddex labaad almuhim salaxdiin ayuubi markuu xukunka qabsaday mawaalidkii waa ibaaliyey dabeedna markaysaa qolyahan dambe la sheegaya haddana dib kala yimi marka arrin haddii cid loo nisbaynayo kii ugu horreeye la yimaadaa loo nisbeeya nimanka cubaydiyiinta la yidhahdaa niman siiro wanaagsan ma ahayd abubakar albaqilaan wuxuu ka qoray yani marka kitaab marka waxa uu yidhi daahiruhum alrafdu wa baatinuhum alkufru muuqaalka sare raafiday ka yihiin hoostana gaalay ka yihiin sheekhii ashcariga ahaa ee abubakar albaqilaani baa odhanaya kitaabna ka qoray culamaduna waxay ku ijmaaceen inay gaalo ahaayeen ijmac baa lagu soo naqliyay inay gaalo ahaayeen oo nebiyaday caayi jireen oo shareecaday intihaaki jireen oo xuduudday buriyeen xaakim xukaamtooda ka mid wuxuu odhan jiray markaan khudbadaynayo haddaan magacayga soo qaado ii sujuuda qabaa'ix fara badan bay lahaayeen marka asalka uu ka soo jeeda waa saas arrin ku saabsan markaysaga melik caadil oo wanaagsan oo mudafar la melik mudafar la yidhahdaa markaysaga la yimina caadilnimadiisa layskuma waafaqsanaa waayo yaquut alxamawi wuxuu ku odhanayaa kitaabkiisa la yidhaahdo mucjamulbuldaanka ninkaas siiradiisu waxay ahayd arrinkiisu markaysaga mid yani iskhilaafsan buu ahaa xagga fuqarada iyo markaysa markaa waa u jajabnaa waa ixsaan buu u samayn jiray yani waxa weeye xagga ixsaan buu ka lakin xagga kale wuxuu ahaa markaysaga nin dulmi badan oo casuuf ah oo markaysa marka casuufun biracya ah, kaiiru dulmi almuhim sida kale xataa qudheeda yani waxa weeye waa la xatrayn jiray markaysa markaa nimanka markay mulis ka samaynayaan xadraduna waxaa la ogsoon yahay inayn asal lahayn ay tahay bail waatuu shaafici yidhi bagdaad baan ka baxay oo waxaan markaysaga yani ku arkay arrin taqdiir la yidhaahdo markaysagaa zanaadiqadu la yimaadeen waa xadrada a'imada dhammaantoodna waa la diiyey waa ta kale markaysaga ruux amaan wanaagsaneed ama xumaadee shay bidca hadduu la yimaado lagagama dayanayo waayo rasuulka ilahay waa in lagu daydaa laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasana rasuulka ilahay ku dayasho wanaagsan baa idinku sugnaatay yani saas wey culamada markaa diidayna de waa fara badan tahay waxaa ka mid a faakihani oo ka qoray kitaab waxaa ka mid a ibnu taymiya waxaa ka mid a shaatibi oo ictisaam kaga hadlay waxaa ka mid a ibnu xajar alhaytami fakihii shaaficigaha waxaa ka mid a ibnu tabbah waxaa ka mid a tazmanti oo isaguna culamada shaaficiyada ka mid a ibnu xajar alhaytami muxuu yidhi wuxuu yidhi wanadiru dalika ficlu kasiirin cinda mawlidihi sala allahu alay wasalam wawadci ummihi lahu min alqiyaami wa huwa ayضa bidcatu lam yarid fihi shay calى ana alcawaama إنما يفعلون ذلك تعظيما له فالعوام معذورون لذلك بخلاف الخواص يعني قيامka inuu diidayo ayaa hadalkiisaas ku cadyahay qiyaamka inuu diidaayo ayuu ku cadyahay saas aawadeed bacdi ka mida waxyaalihii markaysaga la samaynaayey yani ixtifaalka lagu sameeyo bacdi ka midu markaysa markaa inkiray fataawa alxadiisiyu ku odhanaya waxaa ka mid a markaysaa culamada marka inkirtay yani marka culaysh baa ka mid a min culamaa ilmaalikiya oo qolyaha weliba xawaashida iyo shuruuxda kule markaysa markaa mukhtasarka iyo keyrkiiba markaysa markaa uu ka mid yahay cadawi baa ka mid a asxaab alxawaashi uu ka mid yahay maxamed bakit almutiic baa ka mid a waa mufti diyaar almasriya waxaa ka mid a culamada markaa waxay diida inkirtay shamsulxaq cadiim alaabadi oo shaarixu sunani abi daawuud waxaa ka a bashiir diin alqinnawji baa ka mid ah culamada inkirtay aad iyo aad bay u badan tahay oo ilaa waktigu waktigu soo baxay laga soo bilaabo in culamo waaweyn inkirayaan oo diidayaan kama suulin arrinkaas saas aawadeed arrinkaasi saasuu dalaal u yahay ta kale arrinka ku saabsan istixsaanka wax la iska wanaajisanayo marka le wa bidca xasana maxay xasana ku noqotay bilcaqli mise bisharci haddii la caqligaa lagu istixsaanay dee ahlu sunna waljamaca ma qabaan markiisa caqliga in wax lagu istixsaano imaamu shaafici muxuu yihi man istaxsana faqad sharac ka wax istixsaanoo iska wanaajistay waxbuu sharciyey ibtaalu istixsaan risaale la yidhahduu leeyahy ou radinayo inama alistixsaan taladud buu leeyahy waa radinaya imaam shaafici ilahay muxuu yhi am lahum shurakaau sharacuu lahu min addiini maa lam ya'dan bihi illah marka caqli in wax la yskaga istixsaano ma aha horena waa uga soo haddii sharci wax lagu istixsaanayana yani waa in markaysaga kayfka iyo qaabka iyo sida loola imanayo dhammaan waa inay markaysaga noqotaa mid daliilo hayo xataa ficil cibaade ah aanu sharcigu meel ku gaar yeelin in meel lagu gaar yeelaa waxay noqonaysaa bidco abu shama wuxuu yidhi walaa yenbagii takhsiisu alcibaadaati biawqaati lam yukhasisha biha asharcu bal yakunu jamiicu afcaali lbiri mursalatan fi jamiici alazmaani laysa libacdiha cala bacdin fadlun ila ma fadalahu sharcu wa khasahu binawci min alcibaada fain kana dalika ikhtasa bitilka alfadiilati tilka alcibaadatu duuna gayriha ka sawmi yowmi carafata wacashura wasalaati fi jawfi alleyli waalcumrati fi ramadaana yani saasuu waday ومن الأزمان ما جعله الشرع مفضلا فيه جميع أنواع جميع أعمال البر كعشر ذي الحجة وليلة القدر التي هي خير من ألف شهر أي العمل فيها أفضل من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر فمثل ذلك يكون أي عمل من أعمال البر حصل فيها كان له الفضل على نظيره في زمن آخر فالحاصل أن المكلف ليس له منصب التخصيص بل ذلك إلى الشارع وهذه كانت sifata cibaadati rasuuli lahi sala allahu alay slam waxa uu ka odhanayaa albaacis calaa inkaari albidac walxawaadis yani safxadda toddobiyo toddobaatan marka ruux cibaado inuu wakti iskaga gaar yeelo dee waxa weeye mid saa'iqu aho u bannaan maaha marka taana waa saas culamada qaarkood markay haddaba qaybiyeen bidaca oo yidhaahdeen markaysaa shan qaybood baa bidac u qaybsamaa waxay u jeedeen bidac lugawiya ee ugamay jeedin bidaca sharciga ugama jeedi bidcadiina luawiya sharciya leedahay oo inaga hadalkii ibnu rajab hore usoo naqlinay ibnu kasiir wuxuu yidhi wlbidcaةu calى qismayni taaratan takunu bidcata sharciyatan kaqowlihi sal اlahu alay slm faina kula muxdaثatin bidcatn wakula bidcati dalaala wtaaratan takunu bidcatan lugawiyatan kaqowli amiir اlmuminiin cumar bn haaab radi allahu canhu can jamcihi iyaahum calى salaati taraawiixi waistimraarihim nicmat lbidcatu haadihi yani tafsiirkiisu ka odhanaya aayadda boqol iyo toban boqol iyo toddobiyo toban ee suuratu lbaqara ka mid ah markuu fasiraayo hmm. marka waxa weye bidca lugawiya bay u jeedeen markay waxaweye qaybinayaan macnahay ka wadaan waa saas culamo badan baa markaasaa cabiray marka inuu waxa weeye culimaduna waa radiyeen oo haddii laga soo qaado inuu bidca sharciya markaysaga uga jeeday bidca fi ddiin inuu taqaasiimtan markaysaga gelinayay ciisaddiin ibn cabdisalaam iyo ciddii raacday waxaa lagu radinaya de waa aahaarta saxaabada iyo nusuusta lagu radinaya culamo badan baana radinay oo shaatibi kamid yahay wakayru bacd alculamaa marka waxay yidhahen wuxuu uga jeeday bidca lugawiya waxaana u daliila bidac badan oo dadka markaysagaa bidaca istixsaana oo wanaajista ay yidhahdaan waa xasano isagu wuxuu leeyahy markaysaga in la sameeyo maaha waxaa ka mid a ah markaysaa markaa qunuudda markaysaga in nebiga lagu salliyo waa inkiray markaysa markaa ciidiin ibn cabdisalaam walam tasix asalaatu cala arasuuli fi lqunuuti walaa yanbagii an yuzaada cala salaati rasuli sal la ala sl fi lqunuuti bishayin walaa yunqas fataawihiisu markaysa markaa hadal caynkaasu ka odhanaya marka waa inkirayaa oo inagii suyuudu soo aragnay inuu markaysa markaa salliga in lagu daro marka la hindhiso xamdirada rabbi loo mahadnaqaayo inuu yidhi waa bidca madmuuma dad fara badan baana istixsaana taasoo kale bidca markaa ku sheega wanaagsan marka almuhim shaygu markaysaga in la yidhaahdo adillo caamuu leeyahay oo ku tusinaya shaygan inuu markaysa markaa rabbi loogu dhowaado kuma filla ee takhsiiska wakti lagu gaari yeelayo iyo xilli iyo sifo waa inay u baahan tahay daliil in loo hayo haddii kale waxay noqonaysaa bidco asalku bidc ayaanu ahan laakiin idaafada iyo qaabka loola yimaa bidca inagii soo sheegnay asalkii cabdullahi bn mascuud muxuu inkiray inay jamac intay isugu yimaadaan o yidhahdaan boqol goor allahu akbar dhaha boqol goor alxamdulilah dhaha jamacnimay ku sameeyeen tirana waa sheegay yani waa inkiro waa diiday cabdullahi bn mascuud muxuu diidayaa muxuu taa u diiday cabdullahi bn mascuud ma ogolaan laha bay kula tay markaysa maanta in la ixtifaal baa loo samaynaya mawlidka isagoo taa diiday oo ku sheegay markiisa inay tahay albaab baadi la furayo inakum calaa millatin ahdaa min millati muxamed aw muftatixu baabi dalaala bilahi calaykum waxaad filaysaan markaysa inuu banayn lahaa sababtu u yidhi maxay tahay cabdullahi ibn mascuud albaab baadiyaa furaysaan inay jamac inta isu yimaadaan masjidka marka xalqad u fadhiistaan oo yidhahdaan boqol goor waxaa tidhahan allahu akbar boqol goor waxaa tidhahan alxamdu lilah boqol goor waxaa tidhahan subxaana allah sababta uu u yidhi cabdullahi ibn mascuud maxay tahay culamaau saxaabu ka mid ahaaye inakum calaa millatin ahda min millati muxamed aw muftatixu babi dalaala daarimi baa markaa sunankiisa kusoo warinaya waana saxiix saabtuu yidhi waa maxay dad baa marka waxay ku wareegaysanayaan oo wafcalu lkhayra miyaan ilaahay odhan oo afcalu lkhayr maxay daliil ugu daliil ugu noqon weyde saxaabadin cid ku khilaaftay oo arrinkaa ku radiday oo yidhi waa saxayin ma jirto fale wuxuu tilmaamay arrinkaasi bidcadaasi bidca weyn inay sababayso saasuu tilmaamay bal ka warran ruux marka maanta hadduu la yimaado oo yidhaahdo yani markaa salaada duhur sunnaha ka horeeya shan ragcadood baan tukanaya ma khayr waxaan ahayn baan kordhiyey khayr maad kordhina shan baad kordhisaa la odhanaya bal ka warran hadduu yidhahdo sujuudaha ka badinaya markaysa markaa waxaa yani laba maxaa lagu diidaya aqrabu maa yakunu lcabdu min rabbihi wahuwa saajid sooma lama odhan sababtu maxay tahay waxaa la odhanayaa soomaha waxaa loogu inkirayaa qaabkii salaaddii nebiga khilaafsan tahay nebiguna wuxu yhi salluu kama ra'aytumuni yusallii haddaba salaado keliya ma ahee nebiga cibaado o dhan waa in laga daydaa laqad kaana lakum fi rasuli illahi uswatun xasana liman kana yarju llaha walyawma alaakhir liman kaana yarju llaha walyawma alaakhir cibaadaadka dhammaan waa in laga dayda waxaanu nebigu samayn sala allahu alay waslam waa rabbi lagu caabuday waa kaa inkaraya nebigu sala allahu alay wasalam iyaakum wamuxdathaati alumuur maxaa salaaddii marka ciidda loogu adimi waayey ma khayr waxaayn baa la sheegayaa allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah haddana waxaa la odhanaya waa bidca madmuuma hala iman ma allahu akbar baa bidcaa ma ashhaada la ashhaadanaya bidcaa ma khayrka dadka salaadda loogu yeedhayaa bidcaa maxay bidca madmuuma ku noqotay bidca xun bal ha ka jawaabaan waxay ku noqotay waxay kaga jawaabaan oo ka yidhaahdaan baa laga odhanaya mawlidka iyo ziyaadaba oo waayo tan taksiiska iyo qaabka iyo xilligaa lagu haystaa laakiin asalka waxa la odhanaya laguma haysto lakin mawlidka maxaa la haystaa xataa waxa la odhanayaa la haystaa oo qaarkood shirkiyaad yihiin oo qaarkood been yihiin oo qaarkood bidac yihiin oo qaarkood khuraafaad yihiin haddii la yidhaahdo xilliga nebigu sala allahu aleyh wasalam salaadda ciidda marka la joogo ma sharciyeyn mana samayn mana boorin in markaysa marka waxa loo adimo waxaa la odhanaya wakadalika markaysa marka ixtifaalka mawlidka nebiga sala allahu alay wasalam nebigu ma sharciyeyn mana boorin mana amrin mana samayn in markaysa marka waxa yani ixtifaal loo sameeyo dhalashadiisa habeenka labiyo tobnaad ama bisha rabiic alawal istixsaanka ay wanaajisteen culammada qaarkoodna xujo noqon mayso waayo mas'ale haddii la khilaafo waxaa waajiba ah adilada kitaabka iyo sunnada in la isla noqdo fain tanaazactum fi shayin farudduuhu ila allahi walrasuul ayuu ilahay yidhi adiladuna sida laga fahmaya waa saynu sheegnay colaamo badanna waa sheegeen weligoodna waa sheegi jireen xujana noqon mayso sheekh hebel baa saa yidhi waayo aqwaalu ahlicilmi yuxtaju laha walakin laa yaxtaju biha aqwaasha culamada daliil baa loo raadiyaa hadday culamadu masale isku khilaafto qowlkii daliil leh ayaa sax noqonaya qowlka kalena wuxuu noqonayaa qowl aan muctabar ahayn oo daciif ah ayuu noqonaya khilaafu sawaab saasuu noqonaya culamada qaarkood shardiga ay yidhaahdeen maxaasin iyo keyrkiibuu koobsaday haddii masaawida laga tago waxyaalaha aan maxaasinta ahayn oo maxaasintii lasoo reebo dhibi kuma sugnaa ahlulahi waa shardi nadari ah waayo marka horeba wuxuu ku dhisan yahay bidco bidcana maxaasin male waa bidca idaafiya adif ilaa dalika masaawida kale faraha badan leh nooc walba leh ee ku jirta aynu qayb ka midun sheegnay waxaan kaloo tambiihinayaa hadalka markaynu ka soo naqlinay ibnu taymiya ku saabsan ciidda iyo inaan markaa ciidda mubdelkiiyo mubdelumihiga la kulmin kelmada aynu calaa sabiili tawdiix u sheegnay baa jirta oo ku saabsan walbaa tadkulu cala almafruuq taas calaa sabiili tawdiix baan markaysa ugu sii caddeeyey hadalka sheikha kama mid ahaa culamaduna waa sheegaan marka almuhim xaqa ciddii xaq doonaysaa mawduuca yani waa u caddahay waana markaysa markaa yani ruux hadduu xaq doonaayo wax yar buu ku fahmi karaa xaqa shay kooban buu ku fahmi karaa iyadan adilo badanba markaysa markaa loo sheegin ayuu awalu daliil ama taani daliil buu ku fahmi karaa marka arrinkaasina calaa kulli xaal yani saa weeye xaqaduna waa sa aynuga warramay wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk